bismi illahi rxmaan raxiim alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku dhex jirnay eh, manduumadii manduuma miimiya lilxaafid ibn axmed alxakami eh, waxaynu soo gaarnay beytka boqol iyo siddeed iyo tobnaad ayaynu soo gaarnay wuxuu ka hadlayay qur-aanka kariimka ah iyo tilmaamihiisa iyo waxyaalaha laynooga baahan yahay markaa qur-aanka la dhaqmayno arrimahaasuu ka hadlayay wuxuu yidhi marka ma jira wax maslaxo ah oo uusan qur-aanku dadka ku hanuuninin ama wax halaag iyo dhiba oo uusan ka reebin miyaad heli kartaa buuli taasuu macnaheedu yahay qur-aanku inuu maslaxada dadka ku haruuriyo wixii dhiban uga digo ayb taasuu marka sii wadaa am kaana yugnii naqiilan can hidaayatihi jamiicu maa cinda ahli اlardi min nudumi ahbaaruhu cidatun amhaaluhu cibaru وكله عجب سحقا لdي صمم أم amase kaana wuxuu ahaaday يغنيi miduu deeqi karo ama deeqayo نaqiiran laftimireed xuubkeeda xuubka laftimireedka ku jira dilaaceeda qadarkiisa miyuu deeqi can hidaayatihi hanuunka qur-aanka ama hanuunintiisa xaggiisa miyuu ka deeqi jamiicu maa shay dhammaantii cinda ahli اlardi dhulka kuwa ku nool agtooda ahaaday oo min nudumin nadaamiya ah wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo nidaamyada bini aadamku dejistay dhulka jooga dhammaantood haddii laysu geeyo qur-aanka hanuunkiisa kaagama filla xataa qadra naqiir daqiiqkana waxaa la yidhaahdaa lafta timirta jeexeeda meeshay ka kala jeexay meeshay ka jeexan tahay halkaasi xoogka yarka ah xoogka yarkaay ku jiraan naqiir la ah. marka waa ka qur-aanku u isticmaalay shayga marka wax yar laga dhigayo wax aada u yar ayuu u isticmaalay marka wax yarna xataa hanuunka qur-aanka ma kaaga fillaan karaan nidaamyada dadku haystaan ee kaloo dhan sababta maya kaagama fillaan karaan andimada qawaaniinta caadaadka xeerarka bini aadamku dejistay hidaayada qur-aanka ma kaaga fillaan karaan wax yarna ha ahaatee jawaabta waa maya saas wey ayb am amase kaana miyuu ahaaday <clears throat> yuqnii mid uu deeqayo jamiicu maa cinda ahli اlardi baa faacilkiia ahlulardiga agtooda wax yaallo oo dhan oo min nuduumin nadaamyo ah mid kaa deeqaya ma yahay naqiiran xoogka qiyaastiisa wax la-eg can hidaayatihi hanuuninta qur-aanka iyo hidaayadiisa wax intaa leeg ma kaa deeqi karaa ma kaaga filaan karaa ma kaa kaafin karaa jawaabtu waa maya marka waxaa meesha ka muuqata macnaha uu muujinayaa khalqiga oo dhan baahiday u qabaan qur-aanka kariimka ah iyo wax kaleetoo bedelkiisa u geli kara inaysan jirin waxyaalaha iyagu ay dejisanayaan iyo xeerarkana iyo nidaamyadiina dasaatiirtana ay dejisteenna ma kaaga filaan karaan waa waxay malmaluuqeen meel fogna aan gaadhaynin ayb wax marka bedelkiisa geli kara qur-aanka ma jiro akhbaaruhu qur-aanka wararkiisii akhbaartiisu cidatun waana waa amhaaluhu tusaalayaashiisuna cibarun waa wax lagu waana qaato lagu cibro qaato wa kulluhu dhammaantiina cajabun waa cajab waa la yaab suxqan fogaansho ha fogaadeen lidii samamin midka suxqan ha fogaado lidii samamin midka dhagala-aanta u saaxiibka saas manaa suxqan waa masdarun naama manaama ficlihi saas daleed yacmalu camala ficli darban zaydan oo zaydan ayb marka qur-aanka wararkiisu akhbaartiisu waacidatun wuxuu ka wadaa qur-aanku taariikhaha uu ka sheekeeyey ummadaha uu ka sheekeeyey mujarad xawaadiis taariikhda martay oo iska sheeka ama arkay laakiin waxa way waa qisooyin xambaarsan waana qaadasho duruus baa ku jirta nolosheenna saamaynaysa markii laynoo sheego qowmu nuux nabi nuux baa u tegey ilaahay hadalkiisii aayaadkiisa u geeyey way ku gacan saydheen waa la halaagay waa la baabi'iyey maxaa inooga soo baxay waxaa inooga soo baxaysa qaacido ah ummaddii inta xaqa loo caddeeyo qaadan weydo garab martaa sunnada ilaahay inay tahay in la halaago waxa lagu halaagayo wuu kala duwanaan karaa laakiin waa sunno ilaahay oo kowni ah way dhici kartaa ummadda in istidraaj loo sameeyo waxoogaa loo soota dheereeyo wax la yara daayo yara la yara daajiyo laakiin waxaad ka baranaysaa qisooyinka sunanka iyo qawaaniinta kowniga ilaahay ummadaha kor ugu qaado kuwa hoosu dhacaya sababta keenta kuwa burburaya sababta keenta kuwa la halaagaya sababta keenta adigii bay marka ku husaynaysaa marka cida iyo duruus baa ku jirta qur-aanka ahbaartiisa ahbaaruhu cidatun amaaluhu tusaalayaashiisuna tusaalayaasha qur-aanku samaynayo adduunyada ka samaynayo aakhare ka samaynayo wax walba ka samaynayo mabaadi'da ka samaynayo caqiidadu markuu qeexayo akhlaaqda markuu qeexayo amiladaana waxaa ku sugan cibarun cibro qaadasho wax lagu cibro qaato ayb watilka alamaalu nadribuha linnaas waayo wamaa yacqiluha ila alcaalimuun watilka alamhaalu nadribuha linnaasi lacallahum yatafakkaruun saasaa loogu talagalay wa kulluhu qur-aanka dhammaantii cajabun qur-aanku waa cajab ah, yani markaad akhrido ood fahanto suu isu saaran yahay waxyaabuhu ka hadlayo macaaniduu xambaarsan yahay icjaaskiisa waa cajab ayb waa kuwii jinku markay dhegaysteen qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu inaa samicnaa qur'aana cajaban waxaan maqalay qur-aan cajab ah qur-aan la yaab leh ayaanu maqalay ayb suxqan lidii somabi mid dhagala-aan u saaxiibo qur ka dhagala oo hadyigiisiiyo xaqiisa ka dhagala kaa ha fogaada wey macana ayb kaasi fogaansho ayaa u sugnaatay allaha lam talbas iljinnu id asqad litasmacahu an baadaruu nuduran minhum liqowmihimi lam talbah ma aysan nagaanin oo mayna ka jinki id waqtiga asqad ay u dhaga raaricisay litasmacahu si ay u maqasho qur-aanka markay u dhaga raaricisay mayna ka nagaaninoo mayna ka daahin an baadaruu inay degdegeen nuduran xaalayhin kuwa digaya minhum xaggooda xaalu ka ahaa minhum xaalu iyaga ka mid yahay liqowmihim qowmkooda kuwo u digayay inay yihiin mayna ka daahi daahin mayna ka nagaan nabiga wuxuu tilmaamayaa nabigeena sal allahu calayhi waaalih wasalam ayaa isaga oo meel maraya oo meel jooga ayaa waxaa soo maray jiin socota ah jinkii socotada ahaa qur-aankii nebigu akhrinayay bay dhegaysteen warbarsuuga bay dhaheen waa istaageen warkii bay dhegaysteen markay dhegaysteen qur aankii bay rumeeyeen markay saa u rumeeyeenna waxay laabteen ayagoo tolkoodiiyo qoomkoodii u digay intii ay maqleen ee rumeeyeen bay ducaad ku noqdeen waat wuxuu tilmaamayaa suuratu alaxqaaf aayaadka ku yimid ee ka warramaya waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aan markay dhegaysteen qur-aanka falamaa xadaruuhu qaaluu ansitu markay meeshii yimaadeen waxay yidhahdeen ansituu yani dhegaysta u dhagraariciya ayb falamaa qudiya wallow ilaa qowmin mundiriin markii qur-aanka akhriskiisii la dhammeeyey nebigu dhameeyey way laabteen sal alay wasalam way noqdeen ayagoo dadkoodii u degaya markiiba degniintii xambaareen waxay gaadhsiiyeen dacwadii yaa qowmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqan lima bayna yadayhi yahdii ila alxaqi waila ariiqin mustaqiim yaa qowmana ajiibuu daaxiya allahi waaaaminuu bihi yaqfir lakum min dunuubikum wayajirkum min cadaabin aliim waman laa yujib daaxiya allah hadalkaasay marka mareen waa hadalkii iyo digniintii iyo dacwadii qowmkooda u gudbiyeen ayb yani mar markay maqleenba qur-aanku qalbigoodii buu taabtay way rumeeyeen marka ayb lam yalbad kama naganin aljinnu jinkii id markii asqad ay dhegaysa ay dheg raarixisay litasmacahu si ay qur-aanka u maqasho markaa isagaa mayna ka nagaanin maxayna ka nagaanin ambaadaruu mayna ka nagaanin mayna ka daahin markiiba ambaadaruu inay degdegeen nuduran xaalayhin kuwa digaya minhum xaaluu ka mid yahay iyaga qm liqowmihim qowmkooda minhum waa yani waxa wey waa jaari majruur maxali xaal wa saas way manaa minhum xaaluu qowmku iyaga ka mid yahay liqowmihim qowmkooda inay u dilayaan macnaa hadduu dib dhexdaa noqon lahaa laakiin hadduu hormaray bimacnaa waa la xalaynaya qowmkooda inay u digayaan mayna ka daahin markiiba qowmkooday aadeen allahu akbaru maa qad xaaza min cibarin wa min bayaanin waixjaazin wa min xikami allaahu allah iyo akbar weyne maa qad xaaza ayb yani maa qad xaaza wixii uu koobay qur-aanku oo min cibarin cibrooyin ah iyo min bayaanin caddayn ah. allahu akbar bimaanaa cajab waay manaa ala tacajubay yani cajaban oo kale waay allaahu akbaru allah weyne maa qad xaaza waxaa cajab leh maa qad xaaza wuxuu koobay qur-aanka oo min cibarin cibrooyin ah iyo min bayaanin caddayn ah iyo wa icjaazin caajiskelin uu khalqiga caajiskeliyey ah wa min xikamin iyo xikmada waxaasoo dhan wax la yaab lowa yacni wax weeyaan cadaymo iyo khalqigii oo yacni uu caajiskeliyey oo lagu yidhi carli keena isagoo kale xikmado fara badan waxyaala lagu waana qaatay cibar waxaasaa ka buuxa waxa wada cajo badan wa wallaahu akbaru id acyad balaaqatuhu wa xusnu tarkiibihi lilcurbi wاlcajami wallaahu allah yaa akbar weyn id waqti id waqti allahu allah yaa akbar weyne id waqti ayuu caajis geliyey yani waxaa la odhanayaa eh, muxuu ahaa id waqti acyad id waqti acyad ay caajis gelisay balaaqatuhu balaaqadiisu iyo xusnu tarkiibihi sida uu isu saaran yahay jumlooyinkiisusay isu saaran yihiin iyo xuruuftiisu wanaaggeeda lilcurbi carab iyo welilcajami iyo cajama wallaahu akbar waxa weeye allaa weyn id wakhtigu weyn yahay oo cajab bay leedaha way macnaha id acyad markay caajis gelisay waay bimacnaa qur-aanka balaaqadiisu carab iyo cajamba lilcurbi walcajami waxay ku tacalluqaysaa acyadaas id acyad markay caajis gelisay balaaqatuhu wa xusnu tarkiibihi lilcurbi bay caajis gelisay iyo walcajami labadoob macnaa way awood bay waayeen waay way keri waayeen carab iyo cajamba intaad isu tagtaan waxaa lagu yidhi balaaqadiisoo kale keena way keeni waayeen marka ayb iyo xusnu tarkiibihi isla tarkiibka wuxuu ka wadaa sida uu isu saaran yahay xuruufta kelimadaha jimlooyinka hal kelimood is leedahay malaha meeshan mid kalaa kaga haboonan lahayd ma jirto tarkiibka suu isu saaran waana midda ay keeni waayeen khalqigu keeni waayeen ayb wallaahu allow ayaa akbar weyne id waqti acyad ay caajis gelisay balaaqatuhu balaaqadiisa iyo wa xusnu tartiibihi isa saarnidiisa wanaageedu lilcurbi carab ay xaajisgelisay iyo walcajami cajamba ay xaajisgelisay man oy kari waayeen ayb yani allahu akbartaas maanaa markaa shay la cajabto markaas shay la yaabto wen yahay ku cajabiyo ayaa allahu akbar la yidhaahda allahu akbar waa saxaabada nebigu sal lla alay wasalam markuu ugu bishaareeyey jannada dadka gelaya inay niskooda yihiin oo ummadani ay dadka jannada gelaya niskooda ay noqon doonto ayaa waxay yidhaahdeen allahu akbar allahu akbar allahu akbartaasi marka shaygu markuu ka cajabgeliyo ayaa allahu akbartaa la isticmaala ayb ka mulxidin raama an yubdii mucaaradata an yubdii mucaaradatan facaada bidulli wاlkhusraani wاlraqami kan badana kan mulxidin mid diinlaawa badana raama intuu doonay ama uu dalbay an yubdiya inuu muujiyo an yubdi inuu muujiyo mucaaradatan qur'aanka wuxuu kaga hortegayo facaada markaasuu noqday bidulli dulli buu la laabtay waalkhusraani iyo khasaaro waalraqami iyo waa dulligii alraqam waa san boodh dhicid waayo sankiisoo boodhka ku dhacay ayib yacni dulligii saqaarkaa laga wada waxaa la yidhahdaa raqima anfuhu raqman idaa saakha fi riqaam riqaamkana waxaa la yidhahdaa waa turaab carada yacni hebel hadullooba carabtu markay dhehel booto ayaa waxay yidhahdaan raqima anfuhu waxaa laga keenay min ariqaam riqaamku waa carada sankiisu ha dhul dhaco oo ilaan sanku waa meesha waa wejigii soomaa meeshii sharafta lahayd markii ay dhulka gasho bimaanaa ruuxii waa dulloobay waay saas way macanaa wuxuu leeyahay marka qur-aanka waxaa badan in aan diin lahayn oo mulxidiin oo zanaadiqa ah oo isku dayey inay kaga hortagaan oo ku caaridaan waxay iyagu sameeyeen sooma dhihin lama dhihin allaha tabaaraka wa tacaala sooma dhihin isagoo kale keena ama toban aayadoodoo isagoo kale ama hal waxaa dhihi la isagoo kale keena ama toban suuradood ama hal suuradoo isagoo kale markii sidaa lagu yidhi qola isku dayday marka qola waxay yidhaha waa keenayna mucaaradada taas waayo waa waxay kaga hortegayaan keenaa la yidhi qaar marka intay isku dayeen bay markii muddo ay wadeen oy wax isku hagaagaajiyeen oo wix isku hagaagi waaye iyay gacanta taageen markaa way isdhiibeen way qireen inayna suurtagal ahayn isagoo kale in lala yimaado qolyana intay isku dayeen oo wax isku hagaajiyeen bay hadaaqeen waxaad moodaysa carruur yaroo afbarad oo hadaaqaysoo kale way ku hadleen way qur-aan ka dhigeen gaaro oo kale waxay ku sheegaan nin la dhihi faylasuuf ahayo kindiya alfaylasuuf alkindiya dhihi jireen waxay lagu yidhaahdeen dadkii atbaacdiisa xertiisa iyo dadkiisa waxay ku yidhaahdeen icmal lana mila hada alqur'aan qur oo kale noo keen bay ku yidhahdeen noo samee markaasuu yidhi ha ha kanoo kale noo samee ama haddaadan samayn karin xataa qaar ka mid muddu marka maalmo ayuu isqariyey meel buu galay waa cidlaystay waa fikiray waxbuu isku dayey kadibna uu soo baxay markuu muddo indhaha ka maqnaa kadib wuxuu yidhi wallaahi ma aqdir walaa yutiiqu hada axad ah, ma kari kara buu cid kari kartana maba jirta buu wuxuu yidhi musxafkaan furay buu markaasaa waxaa ii soo baxday buui suurat lmaa'ida markaasaan fiiriyey buui markaasaa waxaa hal aayad baa ilahi wuxuu kaga hadlay buuhi nataqa bilwafaa wanaha can اnnagsi waxallala taxliila caaman uma stadnaa bacda istithnaa uma ahbara can qudratii wa xikmatii fii satrayn walaa yaqdiru axadu an yaatiya mila hada suuradda bilowgeeda wuxuu yidhi wuxuu yani ku hadlay buu yidhi ballanta oofiya awfu bilcuquud soomaa ballanta oofiya wuxuu haddana daba dhigay buu ihi ballanta jebinteeduu rabay buu xalaalayn caamuu xalaaleeyey buui xalaalayntiibu haddana wax ka soo reebay buui markaasuu haddana wuxuu ku daray buuhi xikmaddiisa iyo awooddiisa inuu sheegto buui intaasoo oo macnana wuxuu ku sheegay buui laba sadar buui oo yaa kari kara buui intaa laba sadar keliya intaa inuu ku keeno ma dheci karto sidaas daraaddeed haylu goyninu bannaanku maray filasuufka asagu markaa wuu wuu garaabay qolyo kalena way isku dayeen musaylimat lkadaab sida ay yani kutubta taarikhda iyo wariyaan musaylimat lkadaab cabr ibnu caas baa laga wariyaa ibn kaiir baa tafsiir ku keenay allahu aclam saxadeeda ma garanayo cabr ibnu caas waxay yidhaahdaan musaylimat lkadaab buu u yimid intuusan islaamin camr ibnu caas saxaabi islaami doonaba markaasuu wuxuu ku yidhi musaylima wuxuu ku yidhi maada unzila calaa saaxibikum bimaka fii hada alxiim camrow saaxiibkiinni maka joogay hadda maxaa lagu soo dejiyey maxaa u dambeeyey nebigu ku wadaa sal alay sl musaylima waa ninkii nebinimada sheegtay reer bani xaniifa ayb musaylima oo laamta la hoos dhigo musaylama ma musaylima ayb camar baa marka wuxuu ku yidhi laqad unzila calayhi suura wajiiza baliiqa buu ku lagu soo dejiyey suurad gaaban laakiin balaaqo badanoo xeel dheer baa lagu soo dejiyey maxay tahay buu yidhi musaylimadha wuxuu yidhi walcasri ina alinsaana lafii qusr suuradaasaa lagusoo bardhow isbay soo degtay ayib waxoogaa buu marka fikiray ninkii la dhihi jiray musaylima kadibna hadduu madaxa fooriyo waxoogaa fikirahayay madaxu kor u soo qaada markaasaa wuxuu yidhi walaqad unzila calaya miluha aniga laftayda iyadoo kalea laygu soo dejiyey musaylim wuxuu ku yidhi camar bicas marka maxay tahay bulbulsheek maxay tahay ta laguu soo dejiyey adiga markaasuu wuxu uhi yaa wabru yaa wabru inamaa anta udunaani wasadru wasaa'iruka xaqrun faqru wuu ka hadlayaa bahal yaroo duweyba bahal yaroo dhulka axbaara ayuu ka hadlay warkaanu leey wabarow wabarow laba dhagood iyo iyo laabaad muxuu ah inta kaa soo hadhayna waxba kama jiro waa asaatiir ah waa lagu qoslo wa marka uu la yaabo markaasuu bitu intaa isku hagaajiyey baa wuxuu kayfa tara ya amr buu ku yidhi wal camaro ka warran buu yidhi anigana tayda camar markaasuu ku yidhi camar marka waa gaal ma islaamay wuxuu ku yidhi inaka lataclamu anii la aclamu anaka takdib gaalaan isla nabi maxamedna waa isla nacabna laakiin waad og tahay buu yidhi inaan ku garanayo beenaala idhato been sheegaysa annaga nebi nebi haysagaana dhigi marka la keri waa qur-aankii haddii laisku dayo isagoo kale waa la keri waa ayib saasuu ka hadlaya imisaa mulxid isku dayday ka mulxidin badanaa mulxid oo raama raadiyey dalbay an yubdiya inuu muujiyo yani mucaaradatan qur-aanka yani inuu caarido ka hortago ama wax isagoo kalea la yimaado facaada markaasuu laabtay bidulli dulli buu la laabtay waalkhusraan iyo khasaare iyo waalraqami iyo yani e, saqaar liidnaan liidnaan oo isla dulligii bay ku macandhowda ayb hayhaata bucdan limaa raamuu wamaa qasaduu wamaa tamanaw laqad baa'uu bidullihim hayhaata way fogaatay bucdan fogaansho yacni ayay fogaatay limaa raamuu waxii ay dalbeen waxay doonayaan waa wax fog iyo wamaa qasaduu waxay u qasteenba waa fogya wamaa tamanow iyo waxay damceen waxay jeclaysteen laqad baa way noqdeen bidullihim dulligoodii bay la noqdeen way isku dayeen laakiin dullinimay la noqdeen ayb malaaxidadii buu ka hadlayaa macna way isku dayeen waana dadaaleen laakiin waxa ay raadinayaan baa fog waxba waa ka keeni waaye maxay wax uga keeni waayeen lianna waxaan suurtagal ahayn bay raadinayaan hadal khaaliqa kasoo fulay oo alla leeyahay tabaaraka wa tacaala isagoo kale inuu makhluuq la yimaado ma suurtagal ba suurtagal maa waxaan suurtagalayno marka mustaxiil a isku dayaayo wuu fashilmi ah, ama ha garaabo ya ama iska yeelyeelo laakiin ma keeni karo waxay raadiyeen baan suurtagal baahay hayhaata waa fogaaday bucdan wa bacuda bucdan waana fogaaday limaa shaygii raamuu ay dalbeen waxay raadinayaan iyo wamaa qasaduu wixii ay u qasteenba iyo wamaa tamannw waxay jeclaysteen inay xaqiijiyaan laqad ba'uu xaqiiqe way noqdeen bidullihimi dulligooday la laabteen ayb khaabat way khasaartay way guuldaraysatay amaaniyuhum yididiilooyinkoodii way guuldaraysatay shaahad way xumaatay wujuuhuhum wejiyaalkoodu ha xumaadeen waa habaar ka dhig shaahad ha xumaadeen wujuuhuhum wejiyaalkoodu zaaqat way leexatay quluubuhum qalbiyadoodu can hadyihi qur-aanka hadyigiisibay ka leexatay alqiyami ee toosnaa ayb khaabat min alkhayba waay khaybadu waxa weeye waa guuldarada iyo khasaaraha waay ayb shaahadna waxaa la yidhaahdaa mina tashwiih baa la keenay yani waa foolxumayn yani yani tashwiiha bimacnaa taqbiix shaahad bimacnaa qaduxad ha xumaato oo ha xabaar baa laga dhigi karaa marka waxay tilmaamayaan waa kii nabigeenu sal alay wasalam maalintii xunayn saxiix muslimka xadiid ku sugan nebigu sal alay waslm maalintii xunayn waa kii intuu qaatay quruurux dagayahal iyo reer intuu qaatay gaalada ku saydhay wejigooda ee yidhi shaahat lwujuuh ah, shaahat lwujuuh wejiyadu ha duloobeen ha xumaadeen kadibna way jabeen ayb ayb sidaas xadiidku sugan yahay yowma xunayn ka dhigay ayb marka khaabat amaaniyuhum ididiilooyinkoodii waa guuldarsadeen waxay rabeen mayna gaadhin shaahad way xumaatay wajuuhum wejiyaalkooduna waa fool xumaatay zaaqad way leexatay quluubuhum qalbiyoodu can hadi qalbiyadoodu can hadihim qur-aanka hanuunkiisii ka leexatay alqiyami ee toosnaa kam qad taxadaa qurayshan fi lqadiimi wahum ahlulbalaaqati bayna alkhalqi kullihim kan badana ama kam in badan ayuu qad taxaddaa ayuu taxadi la sameeyey qurayshan quraysh fi lqadiimi horaan taxadigu waxa weeye waa car yani waxaa la dhaha challenge bimacnaa car quraysh ayuu qur-aanku car ku yidhi car isagoo kale la imaado taxadi buu ku sameeyey fi lqadiimi horaan walxaal hum iyagu ahlulbalaaqati ay yihiin balaaqada iyo fasaaxada dadkeedii ay yihiin bayna alkhalqi khalqiga dhexdooda kullihim dhammaantood iyo bini aadamka wakhtigaa joogay dadkii ugu fasaaxo badnaa iyagoo ah buu qur-aanku taxadi ku sameeyey oo yidhi carq isagoo kale la imaanta ayb wayna keeni kari waayeen sooma marka qurayshtii fasaxada ahayda bulaqada hadday keeni waayeen yaa kaloo ka dambeeyo keeni kara waaya liqsaankii carabiga waa isbedelay oo waxaa gashay xujmo badan baa gashay hadii la yidhaahda xaggii fasaaxada waagay fasaaxadu xoogga lahayd ba haddii la keeni waayo gadaal dambana warkeeda iska badaa waa dhanka fasaaxadii balaaqada dhinacyada kale iyo jawaanibta kalena iska badaa jawaanibta kale icjaaska qur-aanka iska badaa warkeeda ayb kam in badan ayuu qad taxadaa la taxadiyey qurayshan quraysh bilqadiimi horaan qur-aanka walxaal hum iyagu ahlulbalaaqati ay yihiin balaaqada dadkeedii iyo fasaaxada bayna alkhalqi dadka dhexdooda kullihim dhammaatoy khalqiga bimaca biniaadamka ka wada bimilihi wabicashrin uma waaxidatin falam yaruumuu ida almru lam yurami ayb taxadaagaasay ku xidhantahay bimilihi buu taxadi kula sameeyey qur-aanka quraysh bimilihi isagoo kale inay la yimaadaan wabicashrin toban inay la yimaadaan toban suuradood uma intaa kadibna waaxidatin biwaaxidatin hal ah suurada inay la yimaadaan falam yaruumuuhu maysan karin markaa way kari waayeen way dalbi waayeen way keeni waayeen sababtay u keeni waay maxay tahay id cilladu waxa weeye dal amru arrinkaasa lam yurami wax la kari karaba aan ahayn ah, wax la dalbi karoo la raadin karoo la keeni karo maba ahaba saas daraaddeed bay ku fashilmeen way keeni waayeen ayadda hore ee ilaahay uu ku yidhi qur-aanka oo kale la imaada ah, waxa weeyaan qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira insigiiyo jinnigu hadday iskaalmaysaanoo isu tagaan qur-aankan oo kale ma keeni karaan suurtagal maaha tii markay keeni waayeenoo la yidhi qur-aankan qur-aan la mida caajiseen oo muddo ka soo wareegtay ayaa haddana waxaa lagu yidhi am yaquuluuna iftaraa qul fa'tuu bicashri suwarin milihi muftarayaat haddaad leedihiin maxamed baa been abuurtay idinkuba fasaaxadii balaaqadii waad leedihiin toban aayadoodoo isagoo kale a toban suuradood toban suuradoodo isagoo kale alla ibaada keena ayib wadcu man istatactum min duuni ilah in kuntum saadiqiina bal weliba cid alla cidaad kari kartaan carab iyo cajir oon alla ahayn u yeedha wixii ilaahay ka soo hadho dhan u yeedha cid walba keensada kaalmaysta carkeenaa lagu yidhi taxadna lagu sameey waa tobankii markay ka quusteen oo samreen ayaa haddana hoos loola soo degay waaba loo sii yareeyey waxaa lagu yidhi wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina faatuu bisuuratin min milihi hal suuradoo qur-aankaoo kalaa keenaa wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin cid kastoo goob jooga wax idinkala qaban kartana ugu yeedha suuraddiina keeni waayo innaa acطaynaaka alkawtara keenaa la sooma walcasri keenaa la keeni waayo sooma yani ma keeni karaan ilaa yowmin ahaa middan dam beydkan damu iyadana kaga hadlaya wuxuu yidhi aljinnu jinkii iyo walinsu insigii lam ya'tuu lamayna imaanin low ijtamacuu hadday kulmeen mayna la imaanin bimilihi isagiio kale mayna la imaanin walow indammuu xataa hadday ku biiraan limilihim iyaga cid aan ahaynba hadday ku biireen xataa hadday iyaga inleeg xataa ama ka badanba ku biireen way isku darmadeen oo iskaashadeen way keeni waayeenayinii intii hore intii damba waa keeni waayeen meeshaasi waxa weeye sida saxdii wax weeyaan way way isku day way isku dayeen ciddii isku dayi kartay laakiin waa la kari waayey siday muctaziladu yidhaahdaan sax maa muctazilada waxay yidhaahdaan sirfa wax la yidhahdaa dhacdayo ilaahay waa lala imaan karidhe qur-aanka hadday isku dayaan way keeni kareen isagoo kale laakiin quluubtoodii baaba ilaahay ka leexiyey quluubtii baa laga leexiyey waa madhab khaldan wa ya maya waa loo daayo waxaa layidhi idinka iyo doonitaanka iyo iyo tabartiinna insii jinni isu tago keenaba kaas waaba isku dayeen qaarkoodoo way keeni kari waayeen saas masaladu marka masrufi ma leexin ma ahee yani waxa weye tacjiiz waay khalqigii baa la caajis keli waana caajiseen waa keri waay ayb aljinnu jinkiiyo walinsu lam yatuu lamaysan imaanin low ijtamacuu hadday kulmeen bimili isagoo kale mayna la imaanin walow indamuu haba ku biireen oo ha ku darmadeen limilihim iyaga in la midaba ha ku darmadeen annaa sidee wa kayf sidee waa isku macno sidee annaa wa kayf ah, ama annaa waxaad ka dhigtaa annaa bimacnaa hayhaata waa fogtay arrinkaas hayhaata waa arrin wa kayfa sideebay ula imaan karaan qur-aankaoo kale walxaal rabbulcarshi carshiga allaha iska leh qaa'iluhu midka ku hadlay uu yahay subxaanahu nasahnaaye jalla weynaaye can shabhin mid u eg lahu isagaa u shabaha wa samii iyo mid la mid ah ayuu ka sarmara sami bimacnaa nadiir waay samiyuka bimacnaa nadiiruka waay alnadiiru walmumaadil waa ku timi qur-aanka kariimka hal taclamu lahu samiya ah, samiya samigu marka waa waa nadiirkaaga kula midka marka waxa weeye arrinkaasi ma dhowo yani suurtagal mahaw oo seebay ula imaan karaan qur-aankoo kale asagoo allaha carshiga iska leh uu ku hadlay hadal allaba weeye iyagoo bini aadan say ku keeni karaan subxaanahu wajalla subxaanahu wajalla alla waa nasaahanya waana ka wenya in cidi shabbahdo oo hadalkiisa hadal shabaha lala yimaado suurtagal maaha soo ma leanna hadalku waa sibo ilaahay soo ma qur-aanku waa sifa alle waa sifat lkalaam sifat lkalaam ayuu qur-aanku ka mid yahay marka maadaama sifo ilaahay uu yahay sifada ilaahay khalqigu lama yeelan karo laysa ka milihi shay wa huwa samiic lbasiir laysa ka shay ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo asmaadiisa wax ku oo yeelan kara wax kula mid noqon kara ma jiro maadaama qur marka hadalkiisii yahay say ku dhici kartaa inay isagoo kale la yimaadaan suurtagal maha way macna hadday wax sameeyaana wax bini aadam tabartii abay samayn karaa way macna annaa wa kayfa annaa sidee ama annaa wuu fog yahay arrinkaasi annaa ay hayhaata waa fogaadeen wa kayfa sideebuu kayfa ya'tuuna bimilihi waa say kula imaan karaan isagoo kale walxaal rabbulcarshi allah carshiga rabbiga u ah qaa'iluhu midka yidhi uu yahay subxaanahu nasahnaantiisa iyo nasihitiisa jalla weynaa can shabhin buu ka weynaaday ekaan lahu isaga loo ekaado wasamii iyo la mid noqosho in isaga lala mid noqdo alla tabaaraka watacaala ka oo ka nasahan yahay ma kana khalqa walaa faydan tasawarahu nabiyuna laa walaa tacbiira dii nasami maa kaana ma ahanin qur khalqan abuur ma ahanin makhluuq ma ah waa hadal alle iyo faydan wax soo burqaday maa oo tasawarahu uu sawirtay nebiyunaa nebigana uu sawirtay nebigana uu sawirtay maa laa maya walaa tacbiira dii nasamin mid naf u saxiib oo naflay ah cabiridiina maa wax uu cabirayna maaha halkaa wuxuu ku radinayaa saddex madhab oo saddexdaba qur-aanka wax khaldan ay ka rumeeyeen qolo waxay yidhahdeen qur-aanku waa makhluuq waa qoladee jahmiyada iyo muctasilada iyo wixii raadkooda maray qolyaha wuxuu ku radiyey maa kaana khalqan qur-aanku makhluuq maaha bal huwa kalaam ullah soo ma waana masalada ahlu sunnaha iyo jahmiyada iyo muctasilada uu dagaalka adag ku dhex maray aimo badan oo sunnada lagu laayay dowladdii madaxdiiba qaadatay fikirkii muctasilada culimo badan baa ku tegey qaar badan baa muddo xabsiga ugu jiray fitna ka dhacay qur-aanku muxuu yahay ayb marka qur-aanku waa makhluuq bay soo istaageen ilaahay baa abuuray makhluuqaadku la mid yahay taasuu sheekhu wuxuu hi laysa maa kaana khalqan makhluuq maaha o walaa faydan tasawarahu nabiyunaana wuxuu ku radinayaa qolo labaad oo la yidhaahdo falaasifada nimankan falasifada la yidhaahdo faylasufiyiinta waa niman caqli badan laakiin caqligoodii waxyi hanuuniyaay waayeen caqliga bini aadamka hadduu waayo nuurka waxyiga hadduu waayo wuu fikiri waxbuu soo saaray waxa uu soo saaray marka wax qasan buu noqona wax saxna waa ku jiri karaa wax khaldanna waa ka buuxaa iska falasifada warkooda saa isaga badan faylasuufiyiinta faylasuufiyiintu marka waxyiga waxay ku sheegaan inuu yahay intuu yani waxay leeyihiin eh, nebigu fakiro oo wax sawirto wuxuu sawirtaybaa marka sidii muxuu ahaayey biyo oo kalea marka eh, waxaa ku soo daadanaya eh, qalbigiisa wax ku soo daadanaya oo ka dhashay tasawurkuu sawirtay wixii soo daataybaa marka yuu ku hadlayaa oy waxii ku sheegayaan buy leeyihi ilan waxii ma rumaysana malag baa yimid iyo ilaahay baa soo diray hadalkii ilahay ma rumaysan laakiin waxay rumaysan yihiin ambiyadan iyo rusushani waa rag caqli badanoo intay fikireen fikirkoodiibaa waxaa ka dhashay wax uun ku soo daatay wixii ku soo daatay ee yimid ee soo galay qalbigooday ku hadleen dadkii u sheegeen waxaasay diin ka dhigeen way macna marka fayd la sawirtayna maaha fayd la sawirtayoo intuu sawirtay saa lagu helayna maaha balaasibada warkoodiibuu radinaya saas way macana fayd la sawirtay maaha faydka waxaa la yidhahdaa waa shay kugu soo qubtay waa shay soo qubtoo kugu soo daata la yidhahda faada eh, faydaanan ama faydan sida maalan daadadka oo kale soo maha daadadka iyo waxyaalaha shubma iyo biyaha iyo waxaasa loo isticmaala marka fayd noocaasa maaha adiga marka maalan eh, markaad intaad isku qabato aada fikirto oo maskaxdaada iyo aada uga shaqaysiiso soo waxyaala istusimays maysa waxyaalaha kuu sawirmaya waxyaalahaad istusaysaa waxyaalahaas ayaa quluubta waxay qabsadeen iyo maskaxda nebiyada iyo rususha waxaas marka diin iyo waxay ka dhigeen saas waay waxay firaday wadaa falaasifadu taasuu marka sheekhu radina wuxuu leeyahay walaa faydan fayd iyo wax soo daatayna ma ahan oo tasawarahu uu sawirtay nabiyunaa nabig low usawit wax intuu sawirtay isaga soo daatayna maaha ayb walaa tacbiira diinasamina wuxuu ka wadaa laba qoluu ku radinaya ama saddex qoloba ashaacirada iyo kulaabiyada iyo niman kale maaturidiyada oo maxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen qur-aanka xagga macnaha waa ilaahay hadalkiisa xagga lafdigana makhluuq baa cabiray waa meeshay yidhahdaan cibaaratun can kalaam illaah ama xikaaya can kalaam illaah maturiidyada ashaaciraduna waxay dhahaan mutaahiriintooda wey waxay yidhaahdaan alqur'aanu cibaara can kalaam illaah hadalkii ilaahay oo lasoo cabiray ayb yaa cabireen saa marka la manaa waxa wey alfaadan aan akrinayno ilaahay kuma hadlin macna uun inta la fahmay kadibna alfaad lagu cabiray waay macnuu ahaa ilaahay ku qumay macnihii isaga ahaa ayaa la fahmay kadibna alfaad baa lagu cabiray alfaadda yaa cabira wey marka yaa cabiray ya ma jibriil baa cabiray dabcan cid cabirtayba mar haddayna alfaaddu ilaahay ka soo fulin ma wuxuu isugu imaanayaa warku alfaaddu waa makhluuq soo saas maa sidaas daraaddeed baa qaar ka mid a ayaga dood markay masalada ka galaan waxay ilsaaminayaan oo leeyihiin waxba yaynaa warwareegine sida muctasilada warkeedaan caddaysannoo dhahno qur-aanku waa makhluuq laakiin inaan ag warwareegno cibaara can kalaam waxaa lagu ilsaaminayaa yaa cabiray jibriil baa cabiray haddaad tidhahdaan waa makhluuq haddaad kadhahdaan cid kaloon allahin baa cabirtay waa makhluuq natiijadu meesha bay imaanaysaa marka cibaarad cibaaradan aad ku wareegaysaan ka baxa qolyahaas ku radinaya marka marka qur ma aha tacbiir ma ay cabirtay ma garatay faydna ma makhluuqna ma muxuu yahay marka kalaam ullah saas maa kaana muusa ahayn qur khalqan abuur ma makhluuq ma aha faydan wax oo tasawarahu uu sawirtay nebiyunaa nebiga nagu sawirtayna maaha laa maya walaa tacbiira dii nasamin mid naf u saaxiibiya nafley miday cabirtayna maaha waxay soo cabirtayna maaha bal qaalahu rabbunaa qawla waanzalahu waxyan calaa qalbihi lmustayqidi lfahmi bal iskaba dhaafay qaalahu waxa yidhi qur-aanka rabbunaa rabbiganay qowlan ama qaala wuxuu yidhi qowlan hadal xaqiiqa ah waanzalahu wuxuu soo dejiyey waxyan xaaluu waxyi mid la waxyoodo loo sheegay ala calaa qalbihi qalbigiisa korkiisuu kusoo dejiyey qalbigii almustayqidi baraarugsanaa alfahmi ee fahmada badnaa nebiga qalbigiisa fahmada badan haddana baraarugsanaabaa ilaahay ku soo dejiyey waana waxyiga isagaa w watlu maa uuxiya ilayka waa waxy ayb wainahu latanziilu rabbi اlcaalamiin nazla bihi ruuxu اlamiinu calaa qalbika litakuuna min almundiriin malakuljibriil baa qalbiga qalbiga nebiga kusoo dejiyey sal alay wasalam alluu ka soo maqlay malakuljibriil qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisoo saa isu watuu jibriil soo dhagaysta jibriil markuu alla ka soo maqlay kadibna nebi maxamed qalbigiisuu kusoo shubay oo geliyey halkaasaa lagu soo dejiyey nebi maxamedna qalbigiisa markuu eh, galay uu ku dhawaaqay weliba markuu akhriyey waa la baray waa laga dhagaystay waa lala muraajaceeyey ya macallinkiisa jibriil keliya inta uun lagu daadiyey oo loogama tegay saas daraaddeed baa ya bil kastoo ramadaana intuu u yimaado ayuu jibriil la muraajaxan jiray quraanka nabiga nebiga sal alay sanadka uu dhiman doonana laba goor buuba la muraajaxeeyey sooma laba goor bay qur-aanka isla muraajaxeeyeen sidaas weya xataa marka la barayey qur-aanka marka la barayey yani qaabka uu u barhayay jibriil waa ka qur-aanku inoo sheegay sooma laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu wa qur'aanahu faidaa qara'naahu fattamic qur'aanahu nebigu suu u jeclaa inuuinuu qabto qur-aanka markuu jibriil akrinayo yuu isku dayi jiray inuu ka daba akriyo markaasaa lagu yidhi hanaga daba akriyo higa daba akrin buu markaan anigu akrinta dhammeeyo akri ma garat ka baqaysa inay wax kaa fakadaanna kaa fakan maayaan annagaa uruurinayna markaasaa weliba la yidhi uma ina calayna bayaano annaga haddana kuusii cadaynayna ayb walaa tacjal biاlqur'aani ay min qabli an yuqda ilayka waxyu taasoo kale hadegdegin marka xataa qaabka loo baray waxay ahayd haddana wuxuu socday qur muddo saddex iyo labaatan sana abuu degay qaaluu lowlaa nuzila hada اlqur'aanu jumlatan waaxida miya kadalika linutabita bihi fu'aataka waratalnaahu tartiilan marka tartiib baa loo soo dejiyey tartiib buu socday walba waxoogaa baa soo degay waa la qabanaya oo lagu dhaqmaya in kalaa soo degayso xasab xawaadiifta iyo muxuu ahay zamanka bal qaala wuxuu yidhi rabbunaa rabbigaanaa yidhi qawlan odha qawlan waa masdar muakida waay oo macnaha majaasku meesha ka saaraya qowlan odha wa ansalahu soo dejiyey waxyan xaaluu waxyay calaa qalbii qalbiga nabiga korkiisa ku soo dejiyey qalbigii almustayqidi ee baraarugsanaa alfahmi ee fahmada badnaa qalbiga nabigeenna sal alla alay wasalam oo isaguna qalbi saafi ah qalbi aan wax la mida jirin buu ah sal allahu alayh ali wasalam leanna laba goor baa la jeexay laba goor baa qalbigiisa la dilaaciyey oo laga saaray marna waxaa laga saaray wax alla wixii shaydaanku dheeftu ku qaybtu quluubtu biniaadamku ku lahaa laga saara markaasaa ah haddana xikmad iyo nuur laga buuxi marka qalbigii noocaaha wuxuu waxyu kusoo degayo ayb wallahu yashhadu wاlmlaaku shaahidaة wاlruslu maca mu'min اlcurbaani wاlcajami wallahu alle yashhadu wuu ka markhaati kacaya qur-aanku inuu hadalkiisii yahay wlmalaaika wاlmlaaku malaa'igtuna shaahidatun iyaduna mid markhaati furaysa wey wاlruslu rusushiina ayaguna sidoo kale way markhaati fureen maca mu'mini اlcurbaani carabta mu'miniinteeda lala qabo wاlcajami iyo cajamka muminiintooda muminiinta kuwooda cajamka iyo kuwooda carabtaada lala qabo wuxuu ka wadaa qur-aanku inuu ilaahay hadalkiisii yahay alla qiray ya waxaa kaloo qiraysaoo ka markhaati kacday malaa'igta alamlaak waxaa kaloo qirtoo ka markhaati kacday ilaahay rusushiisa waxaa kaloo ka markhaati kacday mu'miniinta kuwooda carabta iyo kuwooda cajamkaaba gaal maxaa looga baahanya marka ya gaal iyo munaafiq iyo mulxid waxba lagu fali maayo intaasiba hadday ka markhaati fureen warkiisa iska dhaafi kaas waxba sheegi maayo ayb wallaahu alla yashhadu wuu qiraya uu furay oo wuxuu qiray ama markhaati kacay qur inuu hadalkiisa yahay oo uu soo dejiyey walamlaaku malaa'igtuna shaahidatun mid markhaati furtay weyn warusulu iyo rusushii mac mumini alcurbaani walcajami lala qabo mac mumini alcurbaani alcurbaan bimacnaa carab ah. muminiinta kuwooda carabta walcajami iyo kuwooda cajamka cajamka waxaa la yidhaahdaa cid kastoo carab ka soo hadhay carabiyaa la yidhaahdaa ma kuwii abtirka carabta geli jirayba misebe cid kastoo carabiga ku hadashaa carab ayb carabi mar wuxuu noqdaa alcarabi binasab marna way noqdaa alcarabi cidda ku hadlaysa luqada carabiga ah cajamku marka waxay noqonayaan marba mafhuumkeeday qaadanay haddii laga wado ansaabtii carbeed dadka galana inta ka soo hadhay cajam bay noqonaya haddii laga wado dadka carabiga ku hadlana inta kasoo hadha waxay noqonayaan cajan bay noqonayaan marka muminiintii o dhan buu ka wada meelay ku yimaadaan iyo si ay noqdaan hada bilahi tawfiiq sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali